alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wausalli wausalimu calaa nabiyihi اlkariim muxamed bn cabdillaah imaami alxunafaa'i wa qaa'idi اlguri اlmuxajaliin wacalaa aalihi wa asxaabih wamawaalaah wataabiciina lahu biixsaani ilaa yowmi اddiini wabacd waa boqol iyo shan iyo lixdan aayadda suuratu alcimraan ka mid a gebagabadii qisadii uxud dagaalkii uxud ayaynu ku dhex jirnay iyo muuqaalkii xaaladaasi ay lahayd waa dhacdo soo martay dadka muslimiinta oo taariikhi ah oo si ay ugu cibro qaataan ummadaha ka dambeeya ummadda hore qurunta ka dambaysa aynu ka mid nahay si ay ugu cibro qaataan ilaa maalmahan adduunyadu waa mid soo noqnoqonayso mutashaabiha oo isu agaag qaala allahu tacaala alla wuxuu idhi awalamaa asaabatku markii ay idinku habsatay idinku dhacday musiibatun balaayo qad asabtum aad geysateen midlayhaa labanlaabkeed qultum waxaad tidhaahdeen annaa haadaa dhibkani xagguu inooga yimi qul waxaad tidhaa nebi maxamedow huwa arrinkan idinku dhacay min cindi anfusikum nafihiinnunbuu ka yimi nafihiinna agteeduu ka yimi idinkaa u sababa ina allaha calaa kulli shayin qadiir ilaahay wax walba u karaa wamaa asaabakum wixii idinku dhacay dhimashiiyo dhaawacba yowma yowmaltaqa aljamcaan maalinkii labada col kulmeen colkii gaalada iyo kii islaamku maalintay kulmeen wixii idinku dhacay fabiidni illaah qadar alluu ahaa waliyaclama almu'miniin iyo dadka iimaanku uu ka dhab yahay si ilaahay u ogaado una muujiyo waliyaclama iyo si uu ogaado u muujiyo aladiina naafaquu dadka munaafiqiinta ahe caloosha ka xanuunsanayay ee bukaanka ah kuwaasina si ay u muudaan wa qiila lahum waxaa lagu yidhi munaafiqiinta ah munaafiqnimadooda waxyaabaha muujiyay ka mid ahayde tacaalow kaalaya qaatiluu fii sabiili illaah jihaadka gala asxaabtaa ku yihi kaalay oo cadowgii baa la ysayaa jihaadka noo raaca aw idfacuu ama naftiinnu difaacaya reerihiinna dee madiinaha weerar lagu yahay qaaluu munaafiqiintu waxay idhaahdeen low naclamu qitaalan haddaanu dagaal garanayno la tabacnaakum waanu idin raaci lahay dagaalkaanaan si aqoon ama meesha dagaalba ma jiro alla wuu ka jawaabo wuxuu idhi hum iyagu lilkufri gaalnimada ayay yowma idin maalintaa uxud aqrabu uga dhow yihiin minhum iyaga liliimaan iimaanka intay u jiraan waxaa ka dhow intay gaalnimada u jiraan yaquuluuna biafwaahihim afkooda waxay ka odhanayaanuun maa laysa fii quluubihim waxaan qalbigoodaba u dhaadhacsanayn waa hadal af laga yidhi waxay sheegeen wallaahu aclam ilaahay baa aada u ogaanaya bimaa yaktumuun waxay qarinayaan waana kaa idiin sheegay aladiina kuwii weeye qaaluu liikhwaanihim waxay ku yidhaahdeen walaalahood dadkii ay nasabka ahaayeen ayaa waxay ku yidhahdeen waa munaafiqiintii kuwan odhanayaa odhanayaae waqacaduu iyagoo weliba fadhiyey iyagoo iska fadhiistay baa waxay ku yidhahdeen dadkii mu'miniintaha jihaadka gelayay low ataacuuna war haddayna aqbali lahaaye wayna diideene maa qutiluu lama laayeen hadday naga tala qaadan lahayn nimankaasi may dhinteenba qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamed oo meel gaaban uga qaba jawaabta oo fadra'uu ka difaaca can anfusikum bal naftiinna waxaa ka difaacdaan buu ilahay yidhi almowta geerida in kuntum saadiqiin haddaad ku run sheegaysaan eedaynta hore bal idinkaba wuu soo socdaa malagiiye gaashaan isaga dhiga baa ilahay yidhi subxaana ilaahayba ayaa xujeeya qaad dadkiisa waaya muuqaalkaasay xaaladulahayd jawaabtaasaa ilaahay uu siiyey muuminiintii cawday munaafiqiintii isqarinaya sidaasuu u bayaamiyey labadaa qaybood oo dadku ay ahaayeen mid walba wixii ku munaasib ahaa baa ilaahay u saaray marka hore sidayn hore usoo aragnay dadka muminiinta ah maalintaa toddobaatan baa shahiiday asxaabta ah dhaawacna waa jiray dabeedna asxaabtu waa wada hadleenoo waxay idhaahdeen war dee rasuulkii ilaahayna waynu la soconnay oo wayna helinayaa jundigii ilaahayna waynu ahayn fii sabiili alxaq xaqna waynu ku dagaalamayne waar dee waxbaa inagu dhacay xaggee laynooga yimi yaa talo waxaan ag ilan diintii ilaahay baynu dagaalamayna rasuulkii ilaahay baynu difaacaynae sow kan gaal xun oo dulliihi inaga adkaaday way quuri waayeen arrintaasoo in badan dadka moraaljab ku keenta waa sunno mutakarira arrin soo noqnoqonaysa weeye dadka qaarkood baa laga yaabaa inay islaamkaba ka kaxayso ama diintiiyo dadka muslimiintaaba uga cararo oo hadday islaam yihiin maxaa loo jabiyey hadday islaam yihiin oo ilaahay ay leeyihiin oo waxay ku dagaalamayaan xaq yahay dee maxaa loo jabiyey ayay dad badani yidhaahdaa tii baa ilaahay uu ka jawaabay subxaana nasrigii uu ballan qaaday ee uu ballan qaaday in yansurkum allahu falaa qaaliba lakum aayaad ka hore aynu marnay hadduu ilaahay idin hiiliyo cid idinka adkaanaysaa ma jiro haddii aanu u hiilin maxaa jira ilaa shardigu waxa uu leeyahay wax ka soo horjeedo mashruude hadduu helin waayo de waa laga adkaanaya wey in tansuru llaha yansurku in tansuru llaha yansurku shardi baa iyana yaalla haddaa ilaahay u hiilisaan wuu idiin hiilin doonaa in tattaqu llaha yajcal lakum furqaana shuruudahaasaa wada yaalla marka shardi goorta la helayaa waa in mashruudkii la helay labadaasaa isku xidhan haddii dee shardigii la waayo mashruudkii la heli maayo wixii ku xidhnaa marka ilaahay wuu tilmaamayoo dee wuxuu uhi ina allaha calaa kulli shayin qadiir ilaahay wax walba wuu karaa mu'miniinta inuu hiliyo wuu karaa dee dalika walow yashaa allahu lantasara minhum walaakin liyabluwa bacdakum bibacd hadduu ilaahay doonaya dee cidba uma dirteenba kaafirka daciifkii halkaa jooga ee shaydaanku ku heeriyaysan yahay dee inuu ilaahay afrogo sidii ummadii hore oo dhulka uu la rogo ama malag ku qayliyo oo siidhigiisa ku afuufo u soo diro wadnuhu wada goo qumbuladiisa inuu ku rode way u sahlanta laakiin arrinka meesha yaallaa waa maxay imtixaan liyabluwa bacdakum bibacd si la isugu ku imtixaano ayaa meesha taalla oo loo eego dadkan iimaankooda oo loo eego munaafiqnimadooda oo loo eego inta ay xaqa naftii hore u yihiin oo loo eego intay ilaahay adeecayaan waa imtixaankaasaa jira kana uu imtixaanan waxaa la leeyahy balkaa waxa uu ilaahay uu ku sallidaa wuxuu ka qabtay kana uu imtixaanan yahayoo kol haddii ilaahay daraaddii loo soo weeraray bal inuu isdhiibo oo ilaahay u ogolaado labada waa imtixaanan yahay ilahay uu ka jawaaba wuxuu ihi awalama asaabatkum musiibatun qad asabtum milayha oo ma markii musiibaa idinku dhacda idinkuba maalintii bedera labanlaabkeed gaysateen qultum anna haada waxaad tidhahdeen xaggay ka timi oo labanlaabkeed miyadaan geysa maalintii beder baa ilahay isku xidhaya mar walba qisada bilowgeeda iyo halkanba oo soo idinkii toddobaatanna dilay toddobaatanna qabtay ee maxaabiis ka dhigay ee muddo dheer maal ka qaadanaya ee muddo dheer ka faa'idaysanaya miyaydaan taa eegin miyaydaan se la qabsanin adduunyada sunnadeedu inay tahay uun yowmun laka wa yowmun calayk adkaa ilaahay soo tilmaamay la qabsigeeda wa tilka layaamun udaawulaha baynanaas wuu ka jawaabay oo wuxuu yidhi haddii weydiiseen oo tidhaahdeen xaggay ka yimi xagga laynaga raacay qul huwa min cindi anfusikum agtiinna ka eega buu ilahay yidhi xaggayga maahee agtiinna ka eega ceebta ku dhacda ama musiibada dadka muslimiintaa ku dhacdaa sababteeda iyagaa leh taasaa mar walba nasku tilmaamaya waana tahay tilmaana haziimada iyo jabitaanka dadka muslimiintaa ku yimaadaa asalkiisu waa macsiyo macsiyadaasi ama waa khilaafay iskhilaafeen ama waa khiyaamo xaggooda ka timid ama waa daaco la-aan iyaga oo aan is-adeecin ilaan talo talo colaadeynaya midays taabay haydeen maalintaa beder ee waad garan ee uxud waynu soo qirsada waynu soo maray marka kala jiraa waxa weeye dadku qayb ka mida ummaddeenna wada socota qayb ka midii markay gefto in ka midii kolkay gefto ogow inta kale dhimbiilaha duulayaa gaadhaye inta kale dabkii wuu gaadhaya ummaddii oo dhan ilaahay wuu wada idaafeeye meesha maraysa maca nebigii kama soo reebinoo waxa la min cindi anfusikum dee idinku waxaan idinka im aniga igama imanine agtiinna ka egabaa ilahay uhi halka laydinka raacay halkaa ka qodax qaadateen dee xaggiinay ka timid hadda waa konton saxaabi baa haaya colkuna toddoba boqol buu ahaa go-aankan lalama ogeyn taliyihii meesha kuma waafaqsanayn ee isagii iyo dhowr nin waabay ka hadheen oo meeshii bay ku shahiideenba ee intii soo daadegtee buurtan jabalrumaad ka soo yaacday ee tidhi alkhaniimat alkhaniima oo iyaguna ta'wiil baabay haystee bataaga har meesha nebigu wuxuu lahaa un dee difaac laga adkaystee maxaa la difaaciba tegabe meeshii waa lagu kala tegaye de maxaynu ka fadhiy oo iyaguna isqancintaa hayay ayaa ilaahay eedoodii ummadda dusha uu ka wada saaray wayowma xunayni id acjabatkum karatukum falam tugni cankum shaya maalintii xunaynna waa iscajabiseen baa ilahay idhoo farabadnaan iyo awood baa isbideen nin qura ayuunbaaba hadal ka soo yeelay marka taasi waxay muujinaysaa tan inaanay kala hadlahayn masalo keliyay ku fadhidaa ama wuu si wanaagsan buugu goglanaanaya ama waa laga wada hurgufaya haddii midi si xun ugu fadhiisto waa lagu wada hurgufaya doonni quraynu wada fadhiisan ku wada fadhinaa haddii inta kale wanaagsan yihiin boqolka qofe la socda oo midi unuu meel dubbo la dhaco oo laga qaban waayo dubahaasunbaad wada daloolinayoo daad ka soo galaya marka mustafaadaadka aynu ka qaadanayna aayadda ayay ka mid marka dadkani haddii laga adkaado ma aha arrintu ilaahay oo ballantii kaga baxay haddii laga adkaado ma aha waxay dadka ugu baaqayaanoo xun haddii laga adkaado ma aha inuu mustaqbalkoodu xun yahay laakiin kullu dalik sabab baa jirta oo ah ilma caasi wma asaabakum yowma altaqa ljamcaani fabiidn illaah waliyaclama almu'miniin waliyaclama aladiina naafaquu wixii maalintaa idinku dhacay anaa idinka jawaabe mu'minka iyo munaafiqu horta way kala baxayeen marka hore horta waa qadar ilaahay ee waxaa jira qadarka laftiisa yajuus istidlaal alqadar cala almasaa'ib la cala almacaa'ib qadarka laftiisay tahy in loo daliishado wixii musiibo ah ee macaa'ibta looma daliishado marka ilaahay uguma cudurdaarin qadar uunbuu ahaaye dee wax ilaahay uu sii qadaro idamka ilaahay ku yimi muqadar aha haddii uu yahay looguma cudurdaarin loomana daliishan marka laakiin wixii ceeb ahee dadka ka yimaada qadarka looma daliishanaya wixii musiibo ahe ku yimaada uun aafa samaawiya baa loogu cudurdaara muminkii ilaahay uu ogaado maalintaa waa kii halkaa ka calaf qaaday munaafiqiina ilaahay wuu ogaadayoo dad badanoo la tirsanayo ugaankooda lala yaabayay oo guutooyinah ayaa meel ay mareen la waayo munaafiqiintiibaa markaa waxaa lagu yihi waqiila lahum tacaalow qaatiluu fii sabiili illahi aw idfacuu markay fashilmeen waa markay jawaabahan bixinayeen waxaa la ikaala oo jihaadka gala ama difaac gala waa labadaa midun war imaa inaad diin u dagaalantaan iyo ilaahay haddaydaan taa u dagaalamaynin bal raganimo iska day oo dumarkii iyo carruurtiibaa weerar lagu yahaye iyo madiine eh oo afar boqol iyo siyaado kiilo soo socdayba halkan fadhiye bal carruurtii magaalada unkaale difaaca haddaydan diinba idinka ahayn yaa ku yidhi maqaaladaba jaabir ibna cabdillaahi bna aabihii cabdillaahi bna camr bni xaraam ayaa ku yihi waryaane war tolka war nebiga ha hoojinina ha ka bixina garabka yaga waar u kaadiye waar u kaadiye markii uu sii watay munaafiqaasi saddexdaa boqol ayuu aada ula hadlay kolkii ay diideenna wuxu uhi allah ha idin halaago cadowgii ilaahay baa ha ideenay insha allah waanu idinka maarnay marka kolkiisa lagu yidhi ba qaaluu low naclamu qitaalan la tabacnaakum maqaaladaasay ku jawaabeen mar haddaanu dagaal garanayna wayd raaci lahay laba macnaa lagu fasira laba macne ayaa lagu fasiro labaduba sagagarnimadooda iyo siloonkooda ay tilmaamayaan haddaanu dagaal ognahay waanu idraaci lahayna meesha dagaal baan jirin waayo quwadda cadowga iyo quwaddiinaan isu dhigmin qofkuna hadduu noocaasoo kale u socdo qiimayn milatari marka lagu eego waa macnola dagaalkiisu waa arrinaan iimaan ku salaystaynaya nasri ilahay xagga kama eegayaan waxay wataan wuu badan yahay tiradooda way badan tahay idinku waa itaali yartihiin annagu waanu idinka goosannay intaasoo dhan kalka layskuga iska celin kari maysaa waa sidaa dad badani u idhaahdaan muslimku marka loo eego maanta inay gacmaha iska taagaan unba aheedoo awrkooda ay meesha la faran ku xidhiidhiyaan leannahu cirki dhulkaba waa laga eegayaaba cirkiiyo dhulka waa laga eegayaa mar qura la afuufi karaaba sida waraaqda marka maaha inay dee iska iska dhaqdhaqaaqaan iyagoon tichnolojiyada iyo waxaa la haystay ee meeshan gaadhsiisnayn ma maanta cidda dhaqdhaqaaqaysaa de waxa weeyaan waa cabaf waa dheeldheel bay dadka qaarkood mare munaafiqu saasunbuu lahaayoo war meeshan waa dab isku tuurnime dagaal ma aha ayay lahaayeen waaya ama si kalaabay oo oo jees jees iyaduna ah waxay idhahdeen low naclamu qitaalan haddaanu dagaalka naqaano la tabacnaaku warnimay sida xabaddaa loo ridaalaanaan garanayninbe tababarkiiya waxaa naga xun sida rag laysaga celiyabe bal idinkaa ku wanaagsanaa sii socdabaya taasina waa midh ay sheegeen waaya xaqiiqada dhabta ahee keentay ummaddaasi inay isla yaabi waayaanay maalintaa noqdaan ilaahay baa fashiliyo waa iimaan la-aan qofkuna hadduu bilaayameeya ma xishoodo hum lilkufri aqrabu minhu liliimaan aqrabu minhu hum lilkufri yowmaydin aqrabuu minhum liliimaan macnaheed horta waxa weeye iyagu marka qiimayn la saaro ee la dhex gaalnimo iyo islaamnimo xagga iimaanka umay dhowayni xagga gaalnimaday maalintaa u dhawaayeen kolkaad iyaga eegtay intay u jiraan iimaanka ee aad mar labaad eegtay intay gaalnimada u jiraan anaa idiin hubee gaalnimaday u dhowyiina liiska xaggaa ku tiriya buu ilaahay xagga muslimka ku tirinina xagga kufriga ku tiriya laakiin yushbih waa masalatulkuxli masalada ohan jira culamaau naxw baabkeedii oo kale oo waa tafdiil lishay bictibaarayn calaa nafsihi bictibaarayn waa shay keliya oo laba dhinac loo eegayo dhinac laba dhinac loo eegayo waayo lantum ashaddu rahbatan fii suduurihim min allah oo kale hum iyagu lilkufri gaalnimada yowmaidin maalintaa uxud aqrabu way uga dhow yihiin minhum iyagunbay uga dhow yihiin liliimaan iimaanka xaggiisa iyagunbaa isu kala dhow oo iyagunbaa marka dhawaantooda xaggan iyo dhawaantooda xaggan la eega waad kala tafdiilin karaysa markaasaad xaggaa u rajaxaysa yaquuluna biafwahi maa laysa fii quluubihim wakaa afka iyo urku isma waafaqsana wallahu aclamu bimaa yaktumuun anaa idiin sheegay buu ilahay waxay qariyeen afka waxay ka yidhaahdeen ma waafaqsana urku waana arrinta aadka u khatarta badan weeye qofka muslimka ahi dab ha la soo hindhiso wixii doonaya ha ka dhacee mabdi'iisa wuu ku faanaya mabdi'iisa waa lagu ogya mabdi'iisa wuu ku noolya mabdi'iisa wuu ku dhimanaya laakiin munaafiqu wixii ka hor yimaadaba been iyo gaalnimu ku dhaafaya aladiina qaaluu liikhwaanihim munaafiqiintu waa kuwii walaalahoodii ay tolka ahaayeen yidhi waqacaduu iyagoo weliba fadhiyey iyagoo ka fadhiistay dagaalkiiba eedaynaya faallaynaya fulaynimo ku abuuraya raggii baxay low ataacuuna maa qutiluu aanu waataan talina haddii la taliyo haddaad talisoo la diido in la jabo ma jecesha ha jabaan bay dhaha saw kuwiina diiday ee sii orordayay qul fadraw can anfusikum lmowta in kuntum saadiqiin maxaa jawaabee ka gaaban waa jawaab gaaban oo wax laga idhaahda aanu jira halkiinaasaa fadhidaan colamaydaan dagaalamin malagii wuu soo socdaa bal idinku difaaca buu lahay agee ka difaacaya ninkii colkaa la noqdee la odhan jiray ibnu saluul cabdillaahi ah, ibn ubay ibnu saluul isagoo faraaskiisa jiifa ayay ah, ka baxa oo nabiga loo baryay calayhi salaatu wasalaam waa looga kanay aakhiro meel kuma lahae bal kaalay ku tuko rasuul allah waaye dhinaca qiimayntii maalintaa ilaahu saaray ka sakow talow dadkan laleeya way iska dhinteen talow dadkan laleeya dagaal may gelin dabbay isku tuureen taladii wanaagsanayd may qaadanin talo arrinkooda waa sideen ilaahaybaa halka arrinkooda uu gaadhsiisan yahay wuxuu ku soo aayaadkan oo la akhriyayo ilaa an yarisa allahu alarda waman calayha inta adduunyadu jirto ayaa la akhriyaya oo lagu celanaya haddii aayaadkani ay ku soo degeen asxaabtii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam halkaa ku shahiiday waa aayaad nool waa aayaad waaraya waa aayaad sifa iyo tilmaan caamo bixinaya waa aayaad sheegaya ciddii fii sabiili alxaq ama fii sabiili illaahi ku shahiidaa inay sifadan uun leedahay macnaha sababtu qoladaha kusoo degtay laakiin ku gooni maaha aayaadka munaafiquna munaafiqii berigaa kuma gooni kuwa muminka sifaynayaana kuwii berigaasun kuma gooni ah laakiin naska caan baa loo qaadanaya ina alcibrata bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab walaa taxsabanna ha u malaynin qof yahow lala hadlaya aladiina qutiluu fii sabiili illaah dadka jihaadka lagu laayay ee diin ilaahay u dhintay amwaatan inay geeriyoodeen ha u malayn oy dhinteen bal may dhiman axyaa'un way nool yihiin cinda rabbihim ilaahooda agtiisa ayay ku nool yihiin yursaquun halkaasaa lagu raashimaya loogu raaxaynaya fariixiin waxay aad ula dhacsan yihiin ooy mafsuud ku yihiin bimaa aataahum allahu min fadlih ilaahay wuxuu siiyey oo dheeraadkiisa ah dheeraadka ilaahay uu siiyey bay aad ugu faraxsan yihiin wayastabshiruun waxay ku bushaaraysanayaan biladiina kuwiibay ku bushaaraysanayaan lam yalxaquu bihim aan weli iyaga soo haleelin oo min khalfihim iyaga dabadood ahaaday mu'miniinta soo shahiidi doona ifka ka iman doona kuwaana way ku faraxsan yihin ilaahay waanu isa soo gaadhna bay leeyihin allaa khawfun bay ku faraxsanyihin inaanay cabsiya calayhim dushooda ahayn walaa hum yaxzanuun aanay murugoonayn iyaga iyo mu'miniintaa toona inuu ilaahay cabsiya murugo ka dulqaaday taasay ku faraxsan yihin yastabshiruun mar afraad waxay ku faraxsan yihiin ay ku bushaaraysanayaan binicmatin min allahi wa fadli ilaahay xaggiisa nicmo ka timid iyo dheeraad ilaahay uu siiyey ayay mu'miniintaasi ku bushaaraysay inay la barbaraarayaan wa ana allah waxay ku faraxsan yihin ay ku bushaaraysanayaan ana allaha ilaahay laa yudiicu inaanu luminayn ajra almu'miniin dadka mu'miniinta abaalkooda taasaa ilahay u anaa qofku marka u aqriya wuxuu jeclaanayaa qofkii daibaali inuu darajadaa gaadho waa darajo aad iyo aad u qiimo badan cumar bnu lkhadaab radia allahu canhu wa waa mark aayaadkan markii u akhriyay buu lahaa ilaahay waxaan ku weydiistay almowta fii sabiili ilaahay waxaan ku weydiistay inaan jihaadkaaga ku dhinto ama anigoo shahiida aan dhinto madiinada rasuulkaagana laygu aaso labadiibaa dabeetana ilaahay uu isu waafajiyey cumar isagoo shahiidana u dhintay madiinata rasuuli sala allahu caleyh wasalam iyadana waa lagu aasay waaya waxa weeye runtii dareen iyo mafhuum ilaahay uu saxayo dadkaa maxaa ka aaminsantii dadkaa dadka ah. qaarkoodoo liita ay wax ka sheegeen dadka qaadoo qaar liitoo munaafiqiintaasi afkooda ay ku canjarafiyeen maya ilaahay baa ka dhaciyey kuwaa dad laguma hadleeyo kuwaa darajadoodu ciyaar maaho ma sahlana dadkaasi dad way ka mudheen way ka tegeen qofkani wuxuu quray wuxuu quuray oo uu bixiyey oo uu huray wixii dee ugu qaalisanaa qofka bani aadamkaa waxaa ugu qaalisan naftiisa iyo maalkiisa labadiiba muu kala reebine ilaahay buu ka iibiyey ilaahayna jannuu kaga iibsaday ina allaha ishtaraa min almuuminiina anfusahum waamwaalahum biana lahum aljanna yuqaatiluuna fii sabiili illahi fayaqtuluuna waa waa saas wey waa ballan iyagiiyo ilaahay wax kala iibsaday dee naftoodiiyo bixiyee sida janu siiye ha u malaynina buu ilahay yidhi aladiina qutiluu fii sabiili illaahi amwaat inay dhinteen qootal haddaa waa sidee bal axyaaun cinda rabbihim yursaquun ilaahay agtiisay ku nool yihiin waa nolol tan ka duwan oo aan geeriyi ka dambaynin waa nolol xaqiiqo ahoo jirta waa nolol raaxo badan hadda way geeriyoodeen oo halkan way ka tegeen laakiin nasku wuxuu ina barayaa dhimashadan qofka nafta halkan ay ka baxdo haddii ay ugu xigaysa raaxadan ilaahay iyo barwaaqadani inaan geeri lagu sheegayn geeri laguma sheego walaysa man maata fastaraaxa bimaytin inama almaytu mayitu laxyaadi qofku hadduu raaxaysto oo hadduu dhintuu raaxaysto dee mayd lama idhaahdo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam axaadiid badan buu ku sifeeyey sida ay u nool yihiin axaadiidtaas waxa uu ku yihi rasuulu llaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam ilaahay waxa uu gelinayaa naftooda shimbiro cagaaran markaasay soo daaqaysaa jannada meel alla meeshay doonto markaasaa u sahlan yahay socodka iyo dawaafka iyo raaxada waxay u waxay u hoyanayaan carshiga ilaahay hoostiisa ayay u hoyanayaan axaadiid aada u badanoo saxeexaynka ku soo aroortay ayuu nebigu noloshoodaa iyo qiimaha ay leedahay ayuu aada iyo aada ugu xusa iyo fadliga uu leeyahay shahiidku waaya waxaa kaluu yidhi rasuulku sala allahu calayh wasalam isagoo qiimahooda ka warramaya qof kasta oo bani aadamka ka ka mid ahoo adduunyadan ka taga qof jeclaysanaya in adduunyadii lagu celiyo shahiidkun baa jira qofka shahiidka ah ayuunbaa jeclaysanaya in lagu celiyo adduunyadii oo talow muxuu u jeclaysanayaa wuxuu arkayaa waxa la siiyey ee aadka u qiimaha badan wuxuu garanayaa waxa uu ku helay inay ahayd shahaadadii almowta fii sabiili illaah dabeetana wuxuu odhanaya ilaahu darajadu ha ii korodhee ifkii igu celi oon dagaalkii kusoo shahiido oo haddana aan kusoo shahiido oo haddana aan kusoo shahiido ilaahay waa u diido wuxuu u sheegay ina bani aadam kol haddii uu taa kasoo soo dhaadhacay inaanu ku celinayn marka qof kaleoo tamaniya iyo tan inuu kusoo noqdo ahlu jannahay ma jiro mid waliba halkan halkii ilaah ilaahay kaaga raaxeeyey buu leeyahay laakiin kani ariiqadaasi u tamaniyaya ah, nusuus badan baa runtii fadliga shahiidka aada iyo aada u xusaysa jaabir bnu cabdillaahi ayaa maalin maalmaha ka mid a ah uu nebigu arkay iyadoo uu yar murugaysan yahay ama yar fikirayo maxaa kugu dhacay buuhi maanta waad yar fikiraysaae waxa aan xusuustay buuhi aabbahay wuxuu ka tegey dayn badan dayn badan buu ka tegey waanu shahiiday dee markaa dayntii baan ka yara fikiraya sida la odhan lahaa iyo xaalkeeda habla badan iyo dad maaragtay maatiyana waa ka tegey kolkaa nebigu waxa uu ku samirsiiyey oo uu ku dejiyey wuxuu aabbihii la kulmay inaanu arrinkii daynta kuba cuslaanin oo odaygaa ilaahay uu wax walba uga raaxeeyey alaa uhbiruka maa kalama allahu axada qadu ilaa min waraa'i xijaab wainahu kalama abaaka kifaaxa waxaan kuu sheegayaa qof walba ilaahay wuxuu kala hadlaa dayr dabadii laakiin aabbahaa si toosabaa ilaahay ula hadlay isagoo ilaahiisa arkaya ayaa rabbi ula hadlo waxa uu ku yidhi bal waxaad doonaysa i weydiiso ilaahay waa dunyadii igu celi mar labaadaan soo shahiide markaa codsigaasuu qadimay dabeetana ilaahay waxa uu ku diiday arrintaasoo waxaa la wixii kale un mooyaane taa qofkii kasoo dhaadhaca laguma celinayo aayaadkana ilaahay uu soo dejiye subxaanah nebiga hadalkaa markii u yihi iyadoo loo rumaynayo farixiina bimaa aataahum allahu min fadlihi ilaahay wuxuu siiyo fadligiisay ku farxeen waa meelay dhuxushii bay tuureen dhuxushii iyo qiiqii adduunyada insaanka ka duulayay qofka bani aadamkii markuu tan joogo wuxuu doonabaa hela ma qaboobo halkaa way qaboobeen farax iyo bushaaro iyo nolol intaasa inteeo jeer baa la soo celiyey bal axyaal farixiina yastabshiruuna allah khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun yastabshiruuna binicmatin min allahi wa fadli wa ana allaha laa yudiicu ajra almu'miniin intaasaa isdaba taalla intaasaa isdaba taalla waxay ku yastabshiruuna waxay ku bushaaraysanayaan biladiina lam yalxaquu bihi min khalfi kuwii aan weli soo haleelini mu'miniinta ka mid ahaa ilaa culimada qaarkood gaadhsiiyeen halkaa waxaa ka muuqanaya liis baa loo dhiibayaa dadka shuhaadaday garanayaana ka daba iman doona hebel iyo hebel iyo hebel ase odhanayn allah war saaxiibadeenna ma arkayna ma ku farxaynaayo iyaguna ma inala qolo iyo inala liis iyo inala jannay noqonayaan miyaa oo hadiyo halkaa waxaad ka fahmaysaa jannadii way ku bushaaraysteen fadligii ilaahay way ku bushaaraysteen waxay ku bushaaraysanayeen inay saaxiibadii ay ifka isku jeclaayeen ay xaqa wadidiisa isla jaan qaadayeen halkan iska heli doonaan waxaad halkaa ka arkaysa jannada u raaxaynta ilaahay awliyadiisa u raaxaynaya waxaa ka mid ah in uu qofku dee aanu ahayn maxbuus meel ku xidhan dee ma aha laakiin qofku wuxuu la farxayaa asdiqadii iyo ehelkii iyo asxaabtii buu la farxayaa oo haddii wax walba lagu siiyo laakiin cidaad la sheekaysata iyo cidaad ku nafista iyo cidaa waxay isla qosashaan aaweydaan baashii ma dhadhamayso raaxada qofkay ka mid tahay inuu dadka ay warku isu qabanayo ay isku mabaadi yihiin ay isjecel yihiin inuu la qaato wakti raaxaday ka mid taha lidaalika baa daa maxbuuska intaasunbaa laga xidhaa soo maa wuxuuna la yidhaa ehelkaagi iyo asxaabtaadi iyo ubadkaagii arki maysa halkan iska fadhi intaasuba ciqaabtiisuba tahayba macnaha yumnac minhu shahwat lkalaam wa muraafaqat lastiqaa rabitaankii hadalka iyo axbaabta unbaa laga xidhayaa uno intaa weeye xabsigiiba maya iyagu waaqbala bacduhum calaa bacdin yatasa'aluun saasaa ilaaha wuri mutaqaabiliin iyagoo faraxsan bay marka marka waxay ku bushaarayseen ilaah meel kale aanay marin saaxiibaday waddadan aanu ku liibaana ilaah soo maray saasay ku bushaaraysanaya waxaad halkaa ka arkaysa xasadka wixii la odhan jiray inuu haray tan adduunyadan markuu qofku meel wanaagsan maro ee dadku ka waraysta yidhahdaan halkii aad martay ka waran waa magaalo ku jiroo qayrkaa u cay wuxuu leeyahy wallaahi ma fiicna meel kale wax ka raadiya buu leeyahy halkan halkan uu ka liibaanay ee ishaa uu ka cabee wanaagsane la maray inta dadka usoo tilmaantaa ma badna waabay kugu cidhiidhii buu odhanaya hadday tahay darajo uu gaadhay iyo hadday tahay duunye uu helay iyo wuxuu leeya m meel kale meel kale wax ka raadiya tani way buuxsantee laakiin kuwana waxay ku bushaaraysay ilahay halka iyaga soo maray yastabshiruuna binicmatin min allahi wa fadlin wa ana allaha laa yudiicu ajra almu'miniin fadligii ilaahay nicmadii ilaahay waxay ku faraxsan yihiin in mu'min ilaahay ajrigiisa aanu ka luminayn waxay arkeen wax alla waxay soo sameeyeen camal ahaayoo buuxa oon waxba isweydaaran kale kuwaasi waa kuwee kuwee hormuud ka ah asxaabtii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa ilaahay u ammaanay alladiina kuwii weey ama amdaxu waxaan ammaanayaabaa ilaahay wey alladiina kuwii istajaabuu lilaahi warasuul nebi ilaahay bay ajiibeen ilaahay bay aqbaleen rasuulkiina way aqbaleen min bacdi maa asaabahum intii uu ku dhacay alqarxu waxyeeladu intay ku dhacday kadib iyagoo dhaawacan oo dhiban ayaa markuu nebi maxamed u yeedhay bay dhahdeen inamari mari liladiina kuwii axsanuu wanaag falay oo minhum mu'miniintaa ka midoo ah waxaa u sugnaaday wattaqow ilaahay ka cabsaday ajrun cadiim abaalmarin weyn bay leeyihin aladiina waa kuwii baa ilahay uhi kuwaan ammaanaya qaala lahum unnaas dadkiibaa waxay ku yidhaahdeen fariinsi dhambaal wadayaashiibaa waxay ku yidhaahdeen abi sufyaan ina annaasa gaaladii qad jamacuu lakum way idin urureene fakhshawhum war ka baqda war iskaga baqda fazaadahum iimaanan hadalkaasi iimaan buu u kordhiyey wa qaaluu waxay yidhaahdeen xasbuna allah ilaahay baa nagu filan wa nicma alwakiil mid la tala saartana isagaa u khayr badan fanqalabuu waxa ay la noqdeen markay dagaalkaa ka badheedheen ay soo galeen ay sidaa u soo dhiiradeen binicmatin min allaahi wa fadlin ilaahay nicmo xaggiisa ka timi iyo dheeraad lam yamsashum suu-un iyadoo wax xumaanhiiba aanay soo gaadhin waxyeello cadowguma soo gaarsiinin watabacuu waxay raaceen ridwaan allah ilaahay raalli noqoshihiisa wixii ilaahay raalli gelinaya bay raaceen cagta saareen wallaahu duu fadlin cadiim ilaahay dheeraad weyn buu leeyahay awliyadiisaasuu siiyaa inamaa daaliku inamaa daalikum baa ilahay uhi ka hadalkaa leh fariinsidaha ama dhambaalwalaha gaalada hadalkaa ka keenay ashayaanu weeye waaba shaydaankaas sidaa dadka u didinaya yukhawifu wliyaa'ah gacalkiisuu didiyaa oo u cabsigeliyaa falaa takhaafuuhum idinku ha ka cabsanina awliyadiisii ma ihidine wa aniga iga cabsada aniga awliya ii tihin baa ilahaw in kuntum mu'miniin haddaad tiindadiinaan leh iimaanka arintaasoo kale diide inta qisadaahe ahee ay ishaarayaan waxa weeye dagaalkii la odhan jiray ghaswatu xamraa alasad oo maalintii sabtidii kolku dagaalkii wuxuu dhacay nebigu calayhi salaatu wasalaam colkiibuu kala shaandheeyey wixii shahiiday waa aasay oo halkan imikaba lagu booqday xamse shahaada uxud laydhaa halkaasuu ayuu ku aasay rasuulku sala allahu calayhi wasalam intii dhaawacantayna madiinuu ku celiyey subaxdiibuu amba ayuu diyaariyey colkii markaasaa wuxuu yihi raggii shalayta halkaa ka howlgalay tiro ka mid a ah ayaan doonaya inay soo baxdo toddobaatan ayaa la tilmaamaa inay baxdo cid kaloo nagu darmaysaa ma jirta buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waxaa laga daba tegayaa kii la odhan jiray abi sufyaan qur-aanjay ku quusadaa looga dhigaya in aanu soo noqonin buu markaa nebigu doonayaao waa munaawaraad ayuu tilmaamaya siyaasiya iyo iyada oo xataa hadduu dagaal qabsado uu u diyaargaroobay nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabtii markuu ogeysiiskaasi yidhi or waa la baxayaa soo diyaargarooba weliba raggii shalay maanta wax kusoo biiraya ma leh ayaa khulafaa u raashidiin iyo raggii jannada lagu bushaareeyey cid ay hormuud ka yihiin asxaabtiiya qaarkoodna dhaawacyo ay qabaan dhaawacyo fudud ay qabaan ilaa la tilmaamay qaarkood inaysa sii xambaarayeen oo markuu qofku si uu yaro dhitiyo ama uu dhaawaca daraaddii daalo qaar kale ay xambaarayeen ayay dhaqaajiyeen meel sideed kilomitr u jirta ama siddeed mayl u jirta madiina oo koonfur ka xigta oo xamraawul asad la yidhaahdo bartaasoo abi sufyaan uu joogo uu isku yaro urursaday ayaa uu nebigu degay calayhi salaatu wasalaam maalmo xoogaayana waa joogo halkiibuu deganaa oo uu lahaa waana kan haddii aad soo noqonayso haddaad soo noqonayso waa adigii hadal haya inaad soo noqotee waa nakan waayo waxaa markaa dhacday nin la yidhaahdo macbad alkhusaaci oo qabiilada reer khusaaca la yidhaahdo ka tirsanaa qabiiladaasina waxay ahayd caybata rasuuli rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayay eh, u ahaayeen macnaha sir sirtay usoo gudbin jireen oo niman taageerayaalahoo sahana ayay ahaayeenoo si wanaagsan bay nabiga xidhiir wanaagsan bay la lahaayeen gaaladiibu qayb xidhiir ka samaystay rasuulku sala allahu calayhi wasalam dadka muslimiintaa ah maslaxadooda si u xaqiijiyo daraaddeed dabeed wixii akhbaaree maka iyo daa'if iyo eryadaa cadowgu joogo ka jira ayay si fiican usoo gudbin jireen oo marba khatarta jirtay usoo warrami jireen ilaan had iyo jeerna asraarta cadowga in la helo gaal iyo islaam cid kastaba ha laga helee waajibaadkay ka mid tahe dadka muslimiinta u yaalla halka ay khatar iyo xaaraan iyo khiyaamo qaran ka noqonayso sirta muslimiinta in la bixiyo oo cadowga la siiyo oo basaaskooda halka laga dilayo ay e, warka lala dagaalamayo inuu gaadho keennana waa la baadi doonaya waa la raadinaya dabeed nabigu calayhi salaatu wasalaam ninkaa nin kaa macbad la ydhahda reer khusaaco ka tirsan ayaa war uu sii farayoo wuxuu yidhi waxaad yeelaysaa xaggii makaad usii socotaa soo maaha de isagu markaa ninkaasi waa ma islaamin war baan u dhiibayaa idaacadda un kufur buu ihi idaacad wanaagsan baan doonaya inaad noo noqoto ninkii abi sufyaan waa ka meelaha inuu sii kacaa fadhiisanaya la sheegaye markaad gaadheed sii marayso wuu ku waraysan doonaa waxaad u sheegtaa inaanu soo soconno oo arrinku sidaa yahay adigu dee cabsi cabsigeli cabsigeli baan kuu sheegayaa ninkii wuu socday taladii rasuulka u qaatay sala allahu calayhi wasalam abi sufyaan buu sii maray abi sufyaan baa waraystay dhor maxaad haysa dee waxaan hayaa buu idhi wax allo wax ka hadhay maxamed iyo colkiisii mala guntay ka soo go-een talada keliyaan ku siinayaa waxa weye noqodiyo waxaasaad hadal haysaae halkaagaa inaad maanta inta colka nabadgeliso haddii kale cadhadii baa lagugula habsan doonaa libaaxyadii micilisanayay way ku raabsan doonaan gabay buu tiriyay ilaa lix bayda oo muuqaalkii colka nabiga iyo sida ay isu soo xambaarteen iyo geesiyaasha meesha maraya iyo waxaasuu isku hagaajiyey iyo inuu abi sufyaan u naxaya iyo wuxuu kusoo gabagabeeyey gabayga ah kuma sifayn kara buu hi qowl muuqaalka aan soo arkay mar haddee caynkaa tahay naga marya buui hadaba ninkani gaal ninkani dee maxamed colkiisa maaha waa colkeeni waa kaasoo wuxuu inoo sheegay waa maqlaysaana bal naga rara sidii bay ku guureenay ku tegeen isaguna wuxuu isticmaalay inuu soo isticmaalo raggii ka soo socda xaggiisa ila waa la isla fahmayaa nin nucaym ibnu mascuud la ydhaha nucayb ibnu mascuud athaqafi ayaa dadkii iska dhib badnaa ka mid aha madiine kusoo socda ayaa wuxu uhi waxaad yeelaysaa idaacadda kufur buuri s w sigiskiiyo waxaad geysada xaggooda u jeedi buuhi idaacadda xaggooda u jeediyo waxaad u sheegtaa maxamed marka aad u tagto inaanu soo soconno soo guurayno oo aan cidi naga hadhaynin soo soco ee u sheeg sidaa ninkii nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam isaguna war badan ayuu sheegay oo abu sufyaan buu buunbuuniyey oo markaasuu dabeed waxaanu ahayn ka dhigay oo colka meesha soo socdaoo waxaasuu isaguna ka dhigay waa kan ilaahay hadalkiisa uu hadal shaydaan ku sifaynayo inoona warinayo inoo sheegayo maqaaladii quruxda badnayd ee asxaabtu ay gu jawaabeen xasbuna allahu wa nicma alwakiil markaa waktigaa uu sii socday buu ninkaa soo diru hadalkaa qisooyinka qaarkood saasay sheegayan qisooyinka qaarkoodna waxay sheegayaan ninkani waa kii yidhi waa kii markii uu si anbabaxaya la kala food qaaday waa kii yihi mawciduna alcaamu lmuqbil waa inoo sanadka maanta kala calaf qaadnaye eh, waa inoo sanadka soo socda sanadkii soo socday ayaa uu soo diyaar garoobay markaa kolkuu soo diyaargaroobay ayaa haddana baqa ku dhacay rucbi ayaa ku dhacay sidaa darteed buu ninkaa nucaym la ydhaahdo warka usoo dhiibay manaa wakhtigan xamraa walasad may ahayn ama arintu ay dhoweyday waa sanadkii soo socday oo lagu ballamay beder ayaa lagu ballamay war bedertaa kan hore nagaga adkaateen maanta idinka adkaanne waa inoo sanadka dambe buu halkaasaanu ku qallayn mar kale ah kolkii sanadkii ay gaadhay ayuu nucaymkan soo diray markaasuu yidhi adeer naga buunbuuniyo waxaad u sheegtaa inaanaan baqanini arrinku saayaa saaya saay markaas maali sanadkaa dambeu warku yimi nebiguna calayhi salaatu wasalaam sanadkaa dambe laftiisa intuu baxay ayuu beder tegey markaasuu habeenno badan u hoyday halkaa wuxuu kula kulmay suuq la odhan suuq wareega suuq wareega oo had jeer wax lagu kala iibsan jiray sida iminka carwooyinka la sameeyo ayaa uu kula kulmay asxaabtu markii ay col arki waayeen halkiibay tijaarad ka soo kasbadeen xoolay ka soo qaateen madiine looga baahnaa faa'iido aad u badan bay ka heleen xoolihiina oo nimankii dhimashiyo dhaawac diyaarka u ahaa ayuunbaaba iyagoo isxambaarsan oo tijaarad iyo maal fara badan iyo lacag iyo daraahim sita ayuunbaaba madiine yimaadeen oo lala yaabayba arrinkii siduu isu bedelayba labadaas waa lagu fasiray wax diidayaana ma jiro labada arrimoodba in wax ka yimaadeen wararkani iyadoonu taa ka fahmayno dee dagaalku inaanu ahayn keliya qoriga un laakiin dagaalku wejiyaal badan buu leeyahay dagaalku wuxuu leeyahay kii dooda ahaa buu leeyahay wuxuu leeyahay kii carabka iyo codka ayuu leeyahay iyo xujada iyo gabayga iyo shicirka wuxuu leeyahay kii qalabka warbaahinta lagu dagaalamayay oo adigan arkayo nimankan dee iminka kufaartu marka ay duulayaan iskama dhaqaajiyaan habeenun ma guuro galaan laakiin muddo ayaa halkaa afka lagu budlinaya markaasaa la buunbuuninaya ummadda halkaa joogta nuclear bay haystaan way soo qarxayaan ma sii fadhigi karna haddii halkaa lagu daayo waa lagama maarmaan mujtamac yaho inaynu halkooda cadowga ku baktiino des wixii ciraaq iyo laga sheegaya afghanistan sida loo buunbuuninaya dabeetana shucuubtii kacaysaa markaasay leeyiin haddaba dee duula mar hadday halkan inoogu imanayaan ka kiciya dee haddaba saa laga saxeexaya dagaalkii iyo wixii loo baahnaa oo dadkii isaa ku imanaya marka waxaan la idhahdaa iclaamka dee inuu seeftaa laba af leeyahay abi sufyaanna soo isticmaalaya nebiguna isticmaalaya calayhi salaatu wasalaam ayaa maaragtay aad halkaa ka arkaysaa waxaase nasiib darro inay dadkii muslimiinta iclaam yeelan kara waaan iyagu oo ay sidii bahalkan dayaanka buurta iyo buuraha iyo soomaliya lagiin dayaan jiro iyo sekadaha dhexdooda iyo iclaamkeennu wuxuunu dayaan u yahay kaa iclaamkaa reer galbeedku u yahay xataa waxay bedeli kari waayeen mustalaxaadka terminolojiga ay isticmaalayeen waa argagixiso iyo waxaa laga yaabaa inay marka filistiiniyiinta ay ka warramayaanna argagixisada reer galbeedku sheegaya inay tilmaamaan halkana ay odhan kari waa in wax kala daayo dadka wax gumaysanaya iyo yuhuudda idaacad la arki maysa israa'iil dowlatu israa'iil ayay odhan waa intay iyagu sheegaanubay kuwenana sheegayaan xataa waxaanay kari karayan inay kala shaandheeyaan waxa la sheegayo waaya waa dimnan baa looga fahmaya xarbu dicaaya inuu maaragtay maalintaa nebigu kaga adkaaday calayhi salaatu wasalaam oo iyaga uu waxyeelay iimaan la-aantooda daraaddood xarbigu nebigu ku qaaday laakiin xarbigu ninkaasi soo qaaday muslimiinta waxba muu yeelinoo waa kuwa yidhi xasbuna allahu wa alwakiil waa kan la doonaya inaynu inaguna ku jawaabno waay aladiina istajaabuu lilahi warasuul kuwii u jawaabay ilaahay iyo rasuulka min bacdi maa asaabahum alqarx intii waxyeeladu ku dhacday kadib liladiina axsanuu minhum kuwa samaha falayaasha iyaga ka mida wattaqow ilaahayna ka cabsaday ajrun cadiim abaalmarin weyn bay leeyihin ajrun cadiim nakiradaa mawsuufkaabaa mubtada mu'ahara noqon karta jumladaa ay wadataana aladiina istajaabuu bay khabar u noqon karaan marka macnuhu waxa weeye kuwi ilaahaya rasuulka ajiibay intii dhibaatadu ay ku dhacday kadib kuwooda samaha fale ilaahay ka cabsaday waxaan u ballanqaadaya ajri weyn leeyihin taasaa ilahay uri subxaana wa tacaala layskama hela una jriga layskama hela un jannada alaa ina silcat allaahi qaaliya ilahay alaabtiisu waa qaali wax qaaliya bixi markaad wax qaaliya doonayso waaya lidalik baa caaisha bintu abi radia allahu canhum waardaahum nebigu waxa uu ku uhi ina abaak min aladiina istajaabuu lilahi wاlrasuuli min bacdi maa asaabahum اlqarax caaishahay handalya buuri aabbahaa waxaan uga markhaati kacayaa inuu ka mid ahaa rag kuwa aayaddu ayaa maanta markaa war ka soo kacay yidhi ina mari ee aan dib isu taagin aladiina qaala lahum nnaas raggaasi waa raggii ay ku yidhaahdeen dadku waa kii dhambaalwalaha nucaym aynu ku sheegayn ayaa wuxuu yidhi ina annaasa war quraysh qad jamacuu lakum way idiin soo urureen fakhshawhum ka cabsada marka annaas ka hore waa nin nin dee farriin dad sida weeye annaas sadan dambena waa dadkii soo duulayay kii warsidaha ahaa baa yidhi ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshahum waar gaalada waa idiinsoo ururtee ka cabsada marka halkay odhan lahaayeen dee cabsanaya aan ixdaaraysanayo meel kala gallayayn ururiya wax badanoo la yidhaahdo fazaadahum iimaanan wa qaaluu xasbuna allahu wa nicma alwakiil hadalkan laftiisaa iimaan kordhiyey waayo waxay ogyihiin qofka muminka waxa u ogyahay ina cidama alajri maca cidami اlbalaa waa xadiidka nabigusu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ajriga ugu weyni iyo nasriga ugu weyni wuxuu soo dhow yahay wakhtiga balaayada ugu weyni joogto balaayada ugu weyni markay joogto ina maca alcusri yusran fa ina maca alcusri yusran ina maca alcusri yusran labadaasaa isdaba socda lan yagliba cusrun waaxidun yusrayni marka luqa ahaan loo eego xasbuna allah wanicma alwakiil waa eray tilmaamaya addoonkii inuu ilaahay isu dhiibay hadday dadku qalab haystaan ay farabadnaan haystaan ay ummada haystaan inuu isagu leeyahay ilaah lagu tiirsan karo la irkanayo oo aan cidina loodinayn markaa xasbuna allah wa nicma alwakiil lidaalik bay asxaabtu leey nabiga calayhi salaatu wasalaam marka arrinku yara adkaado intuu madaxa sidaa u salaaxo oo ilaa wejiga usaa usoo salaaxu neefsadaabuu odhanayay xasbiya allahu wa alwakiil madaxa iyo wejiga intusaa isu tuujiyu dabeetana neefsado ayuu odhanayay xasbiya allah wanicma alwakiil waa kelmadii uu yidhi nebi ibraahim markii la saaray kafadii lagu warfinayay manjaniiqii intoo kafadii saa loo saaray iyadoo dabka lagu sii wado ayuu ihi xasbiya allah wanicma alwakiil inamaa dalikum shaydaan malaagada waa ninkan fariinsidaha cid kasta oo cadowga buunbuunisa waa shaydaan markaad u sahlantahay muslimka haddaanad dhiiri haddaanad mooralka u dhisayn hadaanad mishiinka u giijinaynin dadka ha kala tuurinoo ha kala firdhinnina iskaga aamusuun meelun iska gal innamaa daalikum shayaan sidaa ummadda qulubta uga tumanaya waa shayaan yukhawifu wliyaa'ahu falaa takhaafuuhum wakhaafuun cidda uu hadalkiisaasi saamaynayaa waa cidda isaga gacalu ah cidda walaa ka dhexeeyo cidda uga qaadanaysa shaydaanka ah waa saaxiibadii shaydaanku inuu awliye leeya aayaddu caddays ilaahayna awliye leeyihi falaa takhaafuuhum wakhaafuuni in kuntum mu'miniin shaydaan iyo ehelkiisa ha ka baqanine aniga iga baqda haddaa iimaan leedihiin marka waxaa halkaa laba baqe meel ma wada galaan baqaha ilaahay iyo baqaha kuwaas qofku waa labadaa midunbaa gelaya baqaha ilaahay markuu ka baxo baqaha kani galo ayaa dabeedna wixiisu kala lumaya walaa yaxzunka buu ilahay iyay kumuru gelin aladiina yusaaricuuna fi lkufr kuwa gaalnimada u degdegaya innahum iyagu lan yaduru llaha shay-an waxba ilaahay kuma dhibayaano waxba ma yeeli karo mid gaalnimo u fayte yuriidu allaahu rabbi wuxuu doonayaa anlaa yajcala lahum inaan u yeelin xadan fi laakhira dheef aakhira inaanu siinin iyagunbaa calafkooy aakhiro walahum cadaabun cadiim cadaab weyn baan u diyaariyey leeyin buu ilahay dhay mutaysteen ina aladiina kuwii ishtarow iibsaday alkufra gaalnimada biliimaan iimaanka kuwa ku badashay ee labadaa isdhaafsaday lan yaduru llaha shay-an ilaahay wuu ku celiyay ilahay waxba ma yeelayaan walahum cadaabun aliim cadaab kululna way leeyihin walaa yaxsabanna yay u malaynin aladiina kafaruu kuwii gaaloobay annamaa numlii lahum ukaadinta aanu u kaadinaynaa khayrun lianfusihim inay naftooda u fiicanta innamaa numlii lahum waanu u kaadinaynaa liyasdaaduu iman si ay dembi u kororsadaan walahum cadaabun muhiin cadaab duleeyana way leeyihin halkaa goodiga ayaa hanjabaaddaa weyn baa ka dhacay marka hore waxaa ilaahay uu qiray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu ummadda u jeclo badan yahay inuu iyaga u nooli u dhibanayo inuu dhibkooduu dhib ku yahay in naxariistiisu aada u badantah inuu ku lexajeclo badan yahay laqad jaakum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim waa nabiga saasa wey wuu ku laxajeclo badany laxajecladaasi waxay keentay inuu ka murugoodo inuu ka murugoodo walaa yaxsunka aladiina yusaaricuuna fi lkufr iyay ku muruggelinin kuwa gaalnimada u degdegay ilaahay baa tan kala saarayo midba meeshuu marinaya qaar mid waliba meeshuu marayo wuu ogyi mid walba waxbaa u qoran mid waliba waxbuu dooranaya yay waxba murugo daraaddeed ha dhiman in fara badan baa nusuustu taa nebiga calayhi salaatu wasalaam ehm, ay markaa ilaahay uu kala hadlaa falacallaka baaqicun nafsak waxaad u dhawaatay inaad naftaadii halaagto marka goormuu xusnigu ku dhici karaa qofka goorma ayuu dhibaatadaas soo mari karta waa markuu dadka u fikirayo ku fikirayo naxariis iyo nabadgelyo uu la doonaya isagaaba sheego wuxuu ihi ayuha nnaas dadku la hadlaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam ana aakidun bixujazikum wa antum tafallatuuna min yadii taflatuuna min yadii war anuu guntigaan idinsoo haya idina gacantaydaa kasii baxsanaysa naar baa iskusii tuuraysaan sida baashan xaydhaweynta qofku had iyo jeer dabka kulaalaya saasuu uga celiyaa markuu shuuqdiida iyo qulmuunkeeda uu jiiro ee uu arkay intaasoo dabka isku guraysa war dabkii baan idinka celinaya guntigaan idinsoo haya idina waa iskusii guraysa annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim marka taasi waa ta laynaga doonayo qofku inuu dadka dhibkooda ka naxo dadku inay badbaadaan oo ay nabad galaan inuu jeclaado weeye maa yafcalu allahu bicadaabik ilahayba wuxuu leeyay naxariis baan idinla doonaya maxaan cadaabkiina ku falaya marka ilaahay waxa uu tilmaamay ilaahay waxba ma yeelayaan adigana waxba kuma yeelayaan iyaga calafgo'aya yuriidu allahu an laa yajcala lahum xadan fi laakhira walahum cadaabun cadiim walahum cadaabun aliim walahum cadaabun muhiin saddexdaasay isdabahaya cadaab weyn cadaab kulul cadaab dulleeya intaasay leeyihin calaf la-aan halkaa waxaad ka garatay xumaan kasta ee adduunyada samaynayaan iyo dembi kasta iyo ifmi kasta hadda waa loo tirinaya ogow hadda gaalka gaalnimadiisana gaar baa loogu tirinaya dulmiga uu galayana gaar baa lagu qoraya gaaladu isku ciqaab noqon maayaa marka uu mid yahay iska gaaluun markuu yahay meel iska jooga iyo gaalka ummadda islaamka ah dhibaya ee kibirkiisa uu sii badan yahy ee dulmigiisa uu sii badan yahay labadooda awoodood isku wakhti ma noqdaana way kala deg deg badan waa mid macruufa wey waaye taasibaa ilaahay uu tilmaamay waxaa kaloo dhacda inta faraha badan marka sharwadeenku oo wakhtigiisuu dheeraado iyadoo kibirkiisa iyo ifsaadkiisa uu badan yahay isna wuu lugo-aa dad badanina way ku lugo-aan isaguu lugoa wuxuu yidhi adaaba saxanba adaaba saxan dad badanna waxay yidhahan war haddii uu liito oo ilaahay uu ka soo hor maxaa ilaahay u qaban waayo malaa isagaaba hagaagsanba oo shaydaankaa sidaa ugu dhiga dabeetana isagaa lugo-aya dadkaa ku lugo-aya ayaa ilaahay uu ka jawaabay walaa yaxsabanna aladiina kafaruu annamaa numlii lahum khayrun lianfusihim yee u malaynin kuwa gaaloobay annamaa numlii lahum ana imlaana lahum ukaadintaanu u kaadinaynaa inay khayr badan iyadoo hore looga qadimaaba u dembi yeelaan laha illa waxbuu biirinayaa rabbanaa laa tajcalnaa fitnata liladiina kafaruu waqfir lana ilaahay ow gaalada fitnaha nooga dhigin oo way nagu sii fitnoobayaan haddayna bukaasaan oo ayna garaacaan oo aanu iska dhicin weyn oo ay naga adkaadaan inay xaq ku taagan yihin baaba isu qaadanayn ilaahw yay nagu sii fitnoobin ee ilaahw maruun aanu iska celinaa ee arkaan inay xun yihin ila in badan baa waxay wax ku qiimeynayaan guusha maadiga saasaa ilaahay uu tilmaamay subxaanahu watacaala inamaa numli lahum liyasdaaduu ifman walahum cadaabun muhiin maa kaana allaahu ilaahay muu ahaa nin baa rabbi u yidhi liyadara almu'miniin mu'miniinta mid ka tegayoo daynaya calaa maa antum calayh waxaa ku sugan tihiin ilaahay idinkuma daynayo xataa yamiiza jeeruu sooco alkhabiifa ka xun min aayibi ka wanaagsan labadaa jeeroo ilaahay uu kala saaro ishuwanaanta idinkuma daynayo wamaa kaana allaahu rabbi muu ahaanin liyudlicakum cala alghayb waxa maqan dee ilaahay idin ogaysiin maaye haybku isagu u gaarayo walaakina allaha yajtabii ilaahay wuu dooranaya yajtabii min rusuli rusushiisa wuxuu ka dooranayaa man yashaau ciduu doono faaaminuu biاllaahi wa rusulih ilaahay iyo rusushiisa rumeeya wain tu'minuu haddaa ilaahay rumaysaan watataquu cabsataan falakum ajrun cadiim badaalmarin weyn baa leedihiin oon idiin ballan qaaday baa ilahay uhi walaa yaxsabanna yay malaynin alladiina yabkhaluuna kuwa ku adaygaya ee ku laxejeclaadaya bimaa aataahum allahu wuxuu ilaahay siiyey min fadli ee dheeraadkiisa ah huwa khayran lahum haysashadaa iyo bakhaylnimadaasi inay u wanaagsan tahay yay moodin bal huwa sharun lahum shar bay u tahy dadka maalkoodii waajibaadka ku bixin waaya ka haysta sayudawaquuna waxaa qoorta loogu duubi doonaa oo loogu tusbaxyayn maa bakhiluu bihi wixii ay ku adeegeena maalka ahaa yowma alqiyaama dharaarta qiyaamaha qoorta loogu mari walilaahi miiraafu asamaawaati waalard ilaahay kelidii baa iskala dhaxalka samooyinka iyo dhulka mid xoog badan iyo mid gebgebleeyaatoona ma leh wallaahu bimaa tacmaluuna khabiir ilahay camalkaad samaynaysaan xogagaal buu iyo camal wanaagsan ha noqdo oo qofka dayib ka dhiga ilahay saasuu subxaanahu wa tacaala tacliiq macnaha mar walba warbixin iyo faallo ayuu qisadii sii saaraya waxa uu ka soo saarayaa nuxur iyo asraar ku jiray waxaa rabbi uu tilmaamay maalintaa wixii dhacay wixii dhacay maalintaa inuu ahaa kala safayn inuu ahaa kala haadin dad baa la kala hufayay la kala haadinayay markii hore ishuwanaa isla wada ashahaadanayay isla wada soomayay isla wada saka bixinayay salaada isugu imanayay tii la kala haadinayay waxaa markaa nasku uu tilmaamayaa mawaaqifta adagi dadka inay kala muujiso oo qofkii ku talagal leh ee la isku hadlayn karo ee birfiniin ka hadlaya iyo kii daadxora labadaasaa kala muuqanaya markaasaa qofna uu cagataallaynaya qofna markaasuu go-aanada keenaya iyo wax lagu nabadgalo waa run wax jira wey maalinta ay adag tahay buu midina baydhaya midina soo baxaya oo qoof loo han weynaana oo hadal wanaagsanaayo hugun wanaagsanaayo arag wanaagsanaa u hallaabaya waa ilahay uhi waidaa ra'aytum tucjibuka ajsaamuhum wain yaquuluu tasmac liqowlihim kaannahum khushubun musanada qof yaroo libirsanaayo qarsoonaana markaasuu fagaaraha imanaya marka arrinkani kala sooc buu uxud iyo colkaa idinsoo dul fadhiista ee ugaamaya dabka magaalada ka dul shita dadku kala saaray marka waa wakhtiga wax lagu qiimayn karo ee markaa maalintaa ciddii tamaraysaa lagu xisaabtamaya ka kale towbadiisa ayaa xataa calaamad su-aal ay saarantay ila waa intuu sidii oo kale sameeye maa kaana allahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayh mu'miniinta waxa ay ku sugan yihiin ilaahay kuma daynayo xataa yamiiza alkhabiida min aayib khabiid iyo ayib ilahay ilahay kala saaro khabiidku waa kee ayibkuse waa kee khabiid dee la soo arag khabiid wuxuu ku noqday iimaan la-aanta ayibkuna wuxuu wax ku noqday iimaankiisa qofka munaafiqa waa khabiid qofka mu'minkaahina waa ayib waa kii nebiga ku shabahayay qofka mu'minkaee diinta leh qur-aanka leh inuu la mid yahay baasha udrujada laydhaah way macaan tahay ma tufaaxba ma liinba way udgoon tahay waanay macaan tahay waanay macaan tahay qofkan munaafiqiina waa xandaladoo kale baasha gowracatada waa kow wixii cuna ama qambooshaba dheh waanay qarmuunta khabiid waa saas wey laakiin waa nasiib daro markaan diin waxba lagu qiimaynayn khabiidkaa laftiisaa ayib iska dhigaya ayibkiina waxa laodhanaya waa khabiid marka arrimuhu calal cagsi ee qiimayn diineed iyo mid ilaahay iyo mid rasuuli meesha ay ka baxdo arrimuhu calal cagsi noqdaan ee madaxu minjo uu noqdo dadku madaxa ku soconayaan arrimuhu way isbedelayaan kolkaa waataynu arkayno maanta wamaa kaana allahu liyudlicakum cala alghaybi waxay ka jawaabaysaa qaybka ilaahay idinma tusayo warwarka iyo walaaca maalintaa ku dhacay ama munaafiqa yidhi haddii meesha lagu jabaya maxaa loo tegay haddii guul la gaadhayo haddii la guuldaraysanayaba waa arrin qayba ilaahay gacantiisu ku xidhan yahy nebi maxamed baan sii ogeyn calayhi salaatu wasalaam walow kuntu aclamu alghayb lastakfartu min alkhayr wamaa masaniya suu kala doorasho ma leh arrimaha qadarku iyo qaybku ilaahay unbaa ogta qof waliba wuxuu calfanayaa loo sii qoray walaakina allaha yajtabii min rusulihi man yashaau faaaminuu billahi wa rasulih ilaahay baa cidduu doono dooranaya oo rususha ka mid ahe kaasuu idin doonee raaca nebi maxamed ummaddu maxay ku liibaanaysaa maxay dayib ku noqonaysaa wain tuuminuu watattaquu falakum ajrun cadiim taqwo iyo iimaan qul laa yastawi alkhabiiu waayibu walow acjabaka kahrat lkhabiif gaalka farabadnaantiisa iyo waxa uu isku hagaajistay waxaase haba ku yaabgeliye ha ku xisaabtamin baa ilahay laba la simi kara maaha waxa haddaba ilaahay uu ku soo aayaddan dadka ku bakhaylaya maalka ee jihaadkay ku bixin lahaayeen kaga bakhaylaya ilan waa fara in lagu bixiyaa ee sekaday ku bixin lahaayeen kaga bakhaylaya ee nafaqadii reerkay ku bixin lahaayeen kaga bakhaylaya ee bulshadii bakhtiyaysa iyo ummadii islaamka iyo danihii guuda waajibkaha ah, kaga bakhaylaya si gaara culimmadu waxay weliba ugu soo daliishadaan inkastoo dee jihaadkana aayaddu ay xidhiidh la leedahay sekada qofka sekada ku bakayle buu nebigu yihi xoolihiisii waxaa looga dhigayaa bahal mas ah mas dheer oo intaasoo fuudha maalinta qiyaamaha ayuu maalkiisii wagaanaya laba micyoodoo dhaadheer buu leeyahy waa noocan kobraha ee suntale liidimooyinka dhakada kule lahu zabiibataan dabeedna labadaa biyo buuf leh ee cunaha hareerihiisuu micyaha ka gelinaya markaasuu la hadlayaa wuxuu leeyay ana kanzuk ana maaluk markuu qayliyu afka kala qaadou khiiqleeyaba wuxuu leeyahay xoolahaagii baanahay kaydkii baanahay xoolihii baanahay akownkii baanahay akownkii buuxee la ilaalinayay baanahay unbuu leeyahy isaguna waxaasunbuu daldalaya kanna qayladaasunbuu wadaa walaa yaxsabana aladiina yabkhaluuna bimaa aataahum allahu min fadlih iyay u malaynin kuwa wuxuu ilaahay siiyey fadliga ilaahayee ku bakhaylayaa huwa waa masderka laga fahmay jumlada hore bakhaylnimadaasi khayran lahu arayga jeclaxumada bakhaylnimadaas inay u khayr badantiiyo haysashadaas yey moodi bal huwa sharun lahum waaba balaayo balaayay ku tahy waajibaad kaga bakayshaa maalkii balaayayt sayudawaquuna maa bakhiluu bihi yowma alqiyaama dawq baa looga dhigi dawq waa mareegta waa waxa qoorta la gashado qoorta lagu dubi wixii ay ku bakhayleen marka haddaad isku adkayn lahayd maalka haddaad awood sheegan lahayd ilahay wuxuu ku leeyay walilaahi miiraafu samaawaati waalard ifkan iyo waxa ku dhex nool iyo cir iyo dhul dhaxalkooda ilaahay baa leh ina alarda lilaah yuuriuha man yashaau min cibaadi wallahu bima tacmaluuna khabiir allah subxana wa tacala